bismi bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda tuman iyo shanaad oo suuratu yuunus ka mid ah alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay waxaanu halaagnay ayuu dhahay alla subxaanahu watacaalaa ummadihii idinka idinka horreeyey ahlumakow markay dulmi sameeyeenoy shirki ay sameeyeen ayadoo rusushoodii aayado cadcad ay ula yimaadeen marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaalaa markay dulmi sameeyeen oo aysan rumaynin rusushii ilaahay iyo kutubtii la soo diray ayaanu halaagnow dha ilaahay sidaan qorooyinkaas u halaagnay ayaana mushrimiinta u halaagaynaa howdha ilaahay waxaanu idinka yeelnow dha ilaahay haddii aad tihiin ahlumako kuwa arlada u haray ayaanu idinka yeelnay kuwaas bacdigooda si aanu u fiirinno linandura inaanu fiirinno kayfa tacmaluuna sidaad camal falaysaan oo ilaahay adduunyada idinku reebay aad ku samaynaysaan weeye inaad ku cibro qaadanaysaan qoladaas oo aada rumaynaysaan rususha ilaahay iyo in kaleentood alla subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa qolooyinka mushrikiinta aayaadka ilaahay markii lagu dul akriyo waxa markaasi waxaa weeye ay leeyihiin oy ku qowlayaan oo cinaadka hoy la imaanayaan iyo siday u beeniyaan aayaadka alle marka meeshaan waxaa ku sugan iltifaad oo khidaabkiyaa laga milicsanayaa horay usoo socday waxaa loo milicsanayaa qaybiye ayaa loo milicsanayaa waidaa waktigii ayuu dhahay alla wa watacaala tutlaa la akriyo calayhim korkooda u dha ilaahay aayaatunaa aayaadkayna lagu akriyo bayinaatin xaalihiin yihiin kuwa cadcadow dha ilaahay qaala aladiina kuwii waxay leeyihiin laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankayna baxsaynu way kulmayaan i'ti la kaalay muxamadow biqur'aanin qur'aan la kaalay oo kayri haadaa midkaan kayrkiisa ow ambase bedilhu qur'aankaan bedel qul waxaa u jira awdha ilaahay maa yakuunu lii aniga iima habboon oo wax ii suurtagelaya maahan an ubadilahu qur'aanka inaan bedelo min tilqaa'i nafsii nafkayda jahayada aan ka bedelo in attabicu maa attabicu anigu mana raacaayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa la waxyoonaayo ilaya aniga la ii waxyoonaayo inii aniguna u dhahowdha ilaahay akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo tabdiil anigu aan samaystay aan sameeyo cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa waidaa waktigii tutla lagu akriyo caliim korkoodow dhahay alle aayaatuna aayaadkayna aayaadkayna qur-aankaa markii lagu akriyowdha ilaahay bayinaatin xaal idinkuu cadcadowdha ilaahay aayado oo waxaa weeye daahiraada weeye qaala aladiina kuwii waxay leeyihiin owdha ilaahay laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'naa la kulankayna baxsi aynu wada kulmaayaan i'ti la imow oo la kaalay nabiga calayhi salaatu salaam ayay ku leeyihiin biqur'aanin qur'aan qur'aankaasoo kayri haadaa midkaan kayrkiisa waxaa k waxay ka wadaan baa layidhi qur'aan oon midkaan ahaynin laysa fiihi caybu aalihatinaa weeye qur'aan oo waxaa weeye aalihadeena asnaamtaan aan caabudayno aan ceeb ka sheegaynin kan weeye ow ambase ayay leeyihiin badilhu bedel oo meeshii waxaa weeye aalihadeenna qur-aanku uu ka caayaayo booskeeda waxaad ku bedeshaa meel qur-aanku waxa weeye uu ku ammaanayo xaraam wixii xaaraamane meeshii xaaraamtana xalaal nooga dhig arrintan hadda wixii dhihi jira halkaas waxay ahayn kufaaru makay ahayn baa layidhi marka waxaa laga yaaba ha layidhi hadalladatan waxay u leeyihiin inay tahay calaa sabiili istihzaa wa sukiya jees-jees inay ka tahay waxaa laga yaaba ha layidhi oo kale inay calaa sabiili imtixaan ay tahay nabiga ay jarribaayaan si ay u ogaadaan qur-aanku inuu min cindillaahi ka ahaaday iyo in haddii qur-aanku min cindillaahi uu ka ahaaday waxay ogaanayaan inaan qur-aanka la takyiiri karin oo aan la bedeli karin weeye haddii min tilqaa'i nafsii uu ka ahaadana in la awoodi karo in macnaha wax laga bedelo marka arrimahaas ayay suurtagal laha laakiin waxaa weeye siday u badan tahay waa sida hore oo nabiga calayhi salaatu salaam waxay ula jeedaan arrintooda sukhriyo iyo isiise kaliya waayo marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala waxay yidhaahdeen ow ambase badilhu bedel qur-aankaano min tilqaa'i nafsika naftaada jahayada ka bedel sidaa markay yidhaahdeen allah wuxuu ka warramayaa waxaa nebigiisa ugu jawaabaya arrintaas qul waxaa u jira hawdha ilaahay maa yakuunu lii aniga iima habboona maa yakuunu lii maa yenbaqii lii weeye an ubadilahu qur-aanka inaan ka bedelo min tilqaa'i nafsii nafteeda jihadeeda laa yaliiqu minii walaa yasixu weye arrintaasi ii laa'iq maahan mana ii ansaxayso weye inaan qur-aanka anugu aan iska bedelo waxaan doonaba aan iska samaysto waa sidii arrintu in attabicu maa attabicu anigu ma raacaayo u dhaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaanu naafiye weeye ilaa maakii mooyaane yuuxaa ilaya la ii waxyoonaayo anugu waxaan raacayaa waxi baan raacayaa waxay waxyiguun aadan yihiinna cid bedeli kartaa ma jirto inii anigu u dhahow dhaadan ilaahi subxaana watacaala akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oon anigu tabdiil sameeyo cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn kaasoo yowmulqiyaamaa weeye ilaahi haddana wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow low goor shaa allaahu alla uu doonaayo oo ilaahay subxaanahu watacaalaa horay u qadari lahay low goor shaa allaahu alla uu dooni lahay maa salowtuhu ma akhriyeen qur-aankan calaykum korkiina kuma akhriyeen low shaa allaahu alla hadduu dooni lahay waxaa weeye cadamu qiraa'atii calaykum weeye inaan qur-aanka idinku akhriyo oo la waayo maa salowtuhu qur-aanka kuma akhriyeen calaykum korkiina walaa atraakum mana idin bareen bihi qur-aankaasi ma bareen laakiin mashii'ada ilaahayaa waxaa ku duraadsaday qur-aankaas inaan idin baro oo waxa weeye aan idinku dul akriyo weye haddaan laakiin arrintaas ilaahay hore u dooni lahayn oo qadar alle aysan ahaa lahayn waxa weeye anigu idinkuma akri lahayn qur-aan mana waxa weeye eh, mana maaragtay idin bari lahayn maxaa yeele faqad xaqeeqee labistu anigu waa nigaaday fiikum dhexdiina cumuran sanayaalo ayaan ku nagaaday min qablihi qur-aankaan hortiisa anoo waxba idin sheegayn afalaa tacqulna sow garamaysid marka inuu qur-aanku waxa weye waxaan anugu iska samaysana uusan ahayn alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala waxaad u tira hawdha ilaahay haddii alla uu dooni lahay inaana qur-aankan idinku dul akrin idinkuma dul akri lahayn mana idin bari lahayn maxaa yeele muddo fara badan ayaa idin dhex joogay oo sanooyin afartan sano ayaa laga wadaa maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa waxyiga lagu soo dejiyey asagoo afartan jira dhexdiina waxaan joogay muddo oo maaragtay ah sanooyina qur-aankan hortiisa anigoon waxba idin sheegaynin afalaa tacqiluuna marka sow gara ah, annahu laysa min qibali weeye qur-aankaan aniga jaadiyada inuusan ka ahanin faman adlamu yaa ka dulmi badan ow dha ilaahi subxaana wa tacaala miman duul ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi ilaahi korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaana watacaala shariik u nisbaynayo ow ambase kadaba beeniyey biaayaatii ilaahay aayaadkiisa qur-aankaa beeniyey axadka dulmi badan weeye istifhaama istifaamtan waxay noqonaysaa istifhaamu inkaari bimacna nafyigay noqonaysaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faman adlamu yaa ka dulmi badan ayuu dha ilaahay miman duul yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi ilaahi korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaana watacaala shariig u nisbaynayo sida hadda mushrikiinta oo kale ilaahay keyrkiisay la caabudayaan ow anbase kadaba beeniyey biaayaatii ilaahay aayaadkiisa beeniyey qur-aankaa beensay yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan ma jirta weeye innahu sha'niga ayuu dha ilaahay laa yuslixu lmujrimuuna kuwa mujrimiinta ah oo mushrikiinta ah ma liibaanayaan mujrim waxaa weeye meel kastaha joogo wax kasta ha la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala liibaan ayuu u diiday inay maaragtay ay liibaan wanaan weye mar hadday waxaa weeye muslimiin ay yihiin ilaahay liibaantiisa siin maayo nooc kasta macnaha adduun iyo aakhiraba kama liibaanayaan muslimiintu wayacbuduuna waxay o dha ilaahay waxay ku cadfan taha yidhi aayadii haddaynu ka soo baxnay oo waxay noqonaysaa qisatun calaa qisatin weeye qabaa'ixdoodii aa lagu caddaynaya mushrikiinta weeye xaqiiqada markii la yidhaahdo cibaadadooda oo ilaahay kayrkiisa ay caabudayaan ayaa laga warramayaa taasoo markaasi keenaysa inay alla ay ku been abuurtaan oo ilaahay ay beeniyaan aayaadkiisa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wayacbuduuna waxay caabudayaan mushrikiintii ow dha ilaahay min duunillaahi ilaahay kayrkiisa maa shay laa yaduruhum aan luraynin oo aan dhibaynin af soomaaliga weye hadday cibaadadiisu iska daayaan waa asnaame maa shay ayay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaynin in lam yacbuduuhu weeye haddaysan caabudin walaa yanfacuhum aan anfacaynin hadday caabudaan weeye oo hadday caabudaanne waxba u tari maayo weeye allana waa sidaas agsigeeda ilaahay haddii la caabudo subxaana wa tacaala waa ku anfacayaa haddii cibaadiisa laga tagana ilaahay waa ku lurayaa wayaquuluuna waxay ku qowlayaanow dha ilaahay ayagoo ka waramaya waxaas ilaahay keyrkiisa ay caabudayaan haa ulaa'i kuwaanu shufacaaunaa shufaca shufacadeenna weeye waa kuwii noo shafeeca wey soomaaliga haa kuwaanu shufacaaunaa shufaca shufacadannadii weeye haa kuwaanu shufacaaunaa kuwii noo shafeecaayo weeye indallaahi ilaahi askiisa kii ilaahay askiisa markaas nooga shafeecaayo oo nooga gargaarayo weeye saasay leeyihiin marka culummada ahlulmacaanida waxay yidhaahdeen waxay wahmiyeen cibaadada markaasi waxaa weeye caabudaan asnaamtu inay maaragtay ay ka daran tahay ilaahay tacdiimkiisa min cibaadatin weeye iyaah weye cibaadada markaasi waxaa waaye ilaahay caabudayaayaan ay caabudayaan weye waxayna yidhaahdeen lasnaa biahlin an nacbud allah waxay yidhaha ahl uma nihin ilaahay inaan caabudn walaakin nashtaqilu bicibaadati hadihi alasnaam waxaansan ku mashquulaynaa asnaamta inaan caabudno fa inahaa takuunu shafaacatan lanaa cinda allaahi ilaahay agtiisa ayay noogaga shafeeci tahay marka alla wuxuu dhahay isagoo ka qabraayo waa kay yidhaahdeen waa ku tegi doonaa haddii lahay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa weye haddii la yidhaha laakiin masalanba baxiga way inkirayaan fa fii ayi waqtin yashfacuuna lahum calaa zacmihim hadde nimankaanu mushrikiintaa bacsiga weyba diidan yihiine asnaamtaanu goorma ay u shafeecaysaa waxaa la leeyahay waxay rajaynayaan shafaacadooda adduunyada weeye oo adduunyaday ka wadaan in cayshkooda markaasi waxaa weeye islaax ay u helaan oo ay u fiicnaato ee nimanku aakhirma yaa rumaysanba alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala haa ulaa'i kuwa aanay leeyihiin o dha ilaahay shufacaaunaa kuwii noo shafeecaya weeye cindallaahi ilahi agtiisa qul waxaa u tira hawdha ilaahay atunabbi'uuna allaha allama waxaad u khabraysaan bimaa shariig miyaad u khabraysaan laa yaclamu alla uusan ku ogsoonayn fi samaawaati samaawaadka iyo walaa fi lardi arlada waa istifhaamul inkaari weye haddii ilaahay shayii ou lahaa lahay isagaa ogaa lahay maxaa yeele ilaahay arladan wax waa qarsoon ma jiraano alla waa saw dhahay in allaha laa yakfaa calayhi shay un fi lardi walaa fi samaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala atunabbi'uuna allaha qul waxaa u tidhaahdaa atunabbi'uuna allaha alla ma waxaadu khabraysin oo u sheegaysin bimaa shay laa yaclamu alla uusan ku ogsoonayn fi samaawaati samaawaadka iyo walaa fil ardi arlada istifhaamulinkaari weeye waa maya weeye ilaahay subxaana watacaala shariig oo samaawaatka iyo arlada isagu ku ogsoonayn ayaad idinku u sheegaysiin markaad asnaam garab dhigaysaan wax ilaahay shariig laha ma jiraan weye subxaanahu ayuu dhahay alla naزhanaaye watacaala alla ku kodhahaaye camaa si yushrikuuna alla in shariig yeelaayaan subxaanahu waxaa weeye tanziihana lahu alla u sugnaatay hufnaan alla uu ka hufan yahay waxa markaasi asnaamta ay caabudayaan mushrikiinta iyo cibaadadooda weeye watacaala alla waa ku dhahaaday camaa si yushrikuuna alla in shariig yeelaayaan oy garab dhigaan ilahay waa ku dhahaaday wamaa kaana naasu dadkuma aysan ahaanin ilaa ummatan ummad mooyaane ummadaasoo waaxidatan oo kaliya oo markaasi hal diin ay ummad u oo islaamkaasa weeye laga soo bilaabaa leeyey cahdigii nabiyullaahi aadam ilaa nabiyullaahi nuux laga soo gaaro qaar waxay yidhaahdeen cahdigii nabiyullaahi ibraahim laga soo bilaabo ilaa cahdiga camar ibnulaxaya laga soo gaaro laakiin sida hore ayaa raajixa marka alla wuxuu nooga warramayaa bani aadamku wixii uu soo ahay mundu zamaan iyo xaadisadan oo maaragtay acbaasul asnaama sida ay ku timiday wamaa kaana naasu dadku ma aysan ahaanin buu dha ilaahay ilaa ummatan ummad mooyaane ummadaasoo waaxidatan oo kaliya dadku waxa weeye hal diina ay ahaayeenoo diinta islaamka fakhtalafuu dabeedna way iskhilaafeenoo ilaahay way iskhilaafeen maxaa yeela qaar diintii bay ku sugnaadeen islaamka qaarna way kufriyeen weeye khilaaf baa markaasaa yimide see hadda sheegnane laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa nebi nuux laga soo gaaro weye waxaana markaasi waxa weeye arrintii ay noqonaysaa haa layidhi cibaadada ilaahay keligiis la caabudo way daa-intaa la yidhi laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa nebiyullaahi nuux laga soo gaaraayo nabi nuux ummadiisi ayaa waxaa laga helaa layidhi man yacbudu hayr allah ilahay keyrkiis qofkaa caabudaayo maxaa yeele ilaahay sacnigooda waa taw dhahay waxay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna wadan walaa suwaaca walaa yaquusa wayaxuuqa wanasra oo waxay yidhaahdeen haka tegina aalihadiina haka tegina wadi iyo suwaac iyo yaquus waxyaabahaasay yidhahdeen waktoodan haddii ilah yidhaaha marka nimankaas waxaa weeye duufaan ayaa lagu qabtaa layidhi waxaa marka intii xumeed markii la laayey waxaa soo haray baa li in ilaahay keligiis waxidiisaa layidhi ilaah laga soo gaara zaminkii nabiyullaahi ibraahim asagana ummadiisa waxaa ka la yidhi dad ilaahay kayrkiisa caabudaayo intii ilaahay kayrkiisa caabudaysay kaneeco ayaa lagu hanaagayoo waxay ahaayeen asxaabu namruuday ahaayeen markaasaa waxaa soo haray dad ilaahay keligiisa caabudaayo ilaa laga soo gaado deminka camar ibnulxaya waa ninka baxaa'irta iyo sawaa'ibta sameeyey daahiriyadii weye ilaa markaasi nbi nabigeenna salatu salaatusalaam uu ka soo daahiro iyadoo markaasi cibaadatul asnaam xaramka ay ka taagan tahay iyo meelo badan oo waddamada carabta ah alla wuxuu yidhi fakhtalafuu way iskhilaafeenow dha ilaahay walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateena ayuu dha ilaahay kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday laqudiya waa la xukmi lahay baynahum dhexdooda wa ilahay dadkaas oo qof walba wixii uu sameeya adduunyadan lagu jaasi lahay laakiin saabiqada ilaahay ayaa waxay ku dhaqday in dadka ciqaabkeedu ciqaabkoodu jasahoodu uu yahay qiyaamo uu yahay alla markaas wuxuu dhahay walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateene waxaa laga wadaa hadda kelimadan xukmuhu alazali weeye ilaahay xukunkiisa azaliga oo ilaahay subxaana watacaala cadaabka inuu dib u dhigay oo dadka dib u dhigay ilaa yowma alqiyaamati ah weeye haddaan taasi jiri lahayn weye taasaa jirtee kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday bita'khiiri iljazaa ilaa yowma alqiyaama weeye jaziya oo loo akhiray yowma alqiyaamo loo akhiray la qulliya waa la xugmi lahaa yowdha ilaahay baynahum dhexooda waa la xugmi lahay dadkaas ah, laakiin meesha waxa lala sugaayo ayaa waxay tahay aakhiro la qulliya baynahum dhexooda waa la xugmi lahay fii maa shay ayaana lagu xugmi lahay fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa yihiin waxa isku khilaafaayaan oo diina ayaa lagu xugmi lahay oo kii kaafira waa la cadaabi lahay kii mu'minana waa la janay lahay wayaquuluuna waxay ku qowlahay inuu ilaahay ahlumako lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi maxamed warkiisa aayatun aayad maa lagu dejiyo min rabbii xagga rabbiis maa looga soo dejiyo kamaa kaana lilambiyaai min annaaqati walcasaa walyadi weeye saasay leeyihiin oo aayado oo markaasi ambiyadu ilaahayo hore lagu soo dejiyay ayay ikhtiraacanayaan kuwa rasuulka calayhi salaatusalaamna ma arkaayaan marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wayaquuluuna waxay ku qowlaayeen oo ilaahay mushrikiinta lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo kamaa kaana lilambiyaai min annaaqati waalcasaa walyadi weye faqul waxaa u jira hawdha ilaahay inamaa in kaleeta maa ina algaybu qaybki waxaa laga wadaa maa qaaba cani ilcibaad weeye waxyaabaha addoomanka ka ciilan faqul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahu inamaa in kaleeto maaina alqaybu qayb lilaahi allah ayuu usugnaaday wixii markaasi qayba ilaahay baa iska leh waxaa kamid a hadda aayadahan ikhtiraacanaysiin cid keenaysana ma jirto weye oo aan alla ahayn weye wa inamaa calaya tabliiq laakiin aniga waxaa korkayga tabliiq weye risaalada inaan dadka gaadsiiyo wax kale aniga layga dooni maayo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa udha haddane fantadiruu korta cadaabka haddaad rumay weyseen inii anigu macakum igiin ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaaye ah, ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala faqul waxaa u tidhaahdaa inama algaybu lilaah qaybka ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxaana qaybka ka mida ah aayadaha kan aad raadinaysiin weye mana keenaayo aayadaha kan ilaa alla mooye fantadiruu korta cadaabka iska suga weye amarkan waa tahdiid waayo sugta cadaabka haddaad rumay weysaan inii aniguna macakum micigiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaya ayan kamid mid ahay waidaa waktigii adaqna naasa dadka aan u dhedhensiinow dha ilaahay raxmata naxariis haddaan u dhedhensiinow dha ilaahay min bacdi daraa'a darra bacdigeedow dha ilaahay darradaasoo masatum taabatay idaa waktigaasoo dha ilaahay lahum ayaga waxaa u sugnaaday makrun makrigow dha ilaahay fii aayaatina aayaadka inay hagarsanayaan qul waxaa u tidhahdaa allaahu alle ayaa asracu degdeg badan makran xagga jaasinta ina rusulanaa rusushayni malaa'igta xafadada aheedne yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna waxaad waxaa weeye ad hagaagsanaysiin alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala waidaa waktigii adaqna naasa dadkaan u dhedhensiino waidaa waktigii adaqna naasa dadkaan u dhedhensiin raxmatan naxariis ilaahay madar ay helaan barwaqa ay helaan weeye hadda waxaa la yidhi waxay maaragtay ah, jawow ay ka waa jawaabaa la layidhi jawow wey markaasoo waxay jawow ka taalayay qolooyinkii ahlu ahlumakaaha ayay yidhaahdeen lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbi maxaa yeela waxaa la sheegaa la yidhi lama shtadda min ahli makataa layidhi alcinaad nimankii ahlu maka markii cinaadka uu ku dhahaaday iyo wa cadamu lidcaana layidhi in markaasi waxa weeye daraal laga waayey oo cinaadna ay ku samaynayaan kitaabka ilaahay ay ka soo horjeedaan qalbigana ay ka qiro waayeen ayaa ilaahay waxau ku imtixaanaa layidhi oo lagu beleeyey abaar oo todoba sanaa weeye markaas kabacdiyaa ilaahay u naxariisto roob u soo dejiyey barwaaqana ay heleen weeye marka arrintaasaa waxay ka yeeshaa layidhi inay jeesjeesaanay ka yeeshaa layidhi manaaficdii na waxay u ilaafeeyeen baa layidhi ilaahay uu siiyey asnaamtaasi u ilaafeeyeen markaasay waxay yidhaahdeen low kaana alqaxdu bisababi dunuubina abaartu hadday tahay dunuubteenna sababkeena sida maxamed uu sheegaayo oo uu leeyahay abaartaana waxay kaga dhacday dembiga aada gasheen maa xasala lanaa bacda dalika alkhas bay yidhahdeen barwaaqa markaas kabacdi nooma xasisheenoo eh, abaartaas bacdigeeda barwaaqa ma helneen maxaa yeele waxaa weeye annagoon tawba keenin ayaan barwaaqo iska helnay arrintu mar hadday saas ay leeyihiin waxaa la qadarayaa in markaasi waxa weeye wixii ilaahay aan weydiisano aan markaasi waxa weeye aan heli karayno annagoon waxa weeye ilaahay u soo noqonin saasay markaasay leeyihin wey marka waxay leeyihiin annagu meesheenna hore ayaanu taagnahaynaa maadaama waxa weeye waxaanu helnay oo wixii markaasi naloo qadarana aanu haysano saasay leeyihin marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waidaa waftigii adaqna naasa dadka aan u dhadhansiino raxmata naxariisowdha ilaahay oo madar iyo barwaaqo ay helaan min bacdi laraa'a dhibaato dha ilaahay bu'si iyo jaddi markay ku dhaceen bacdiyeeda laradaasoo masratum dha ilaahay idaa dha ilaahay lahum ayaga waxaa u sugnaaday makrun dha ilaahay fii aayaatina aayaadkayna ay hagarsanayaan makriga waxaa weeye istizo iyo tadyiib weeye qul waxaa u jira udha ilahi sayidka maxamedka ahow allaahu alle asra'u kii degdeg badan weeye makran jaasinta ta ilaahay waa jaasin weeye hadda ilaahay maakir ma ahan oo asmaadiisa kamid mid maahan laakiin hadda waxa meeshaan lagu sheegaayo waa lilmuqaabala waalmushaakala lyidhi alla wuxuu yidhi qul waxaa u tidhaahdaa allaahu alle asra'u allihii degdeg badan weeye makran weye jaasinta acjalu cuquubatan weeye ilaahay cuquubadiisa ayaa degdeg badan makriga idinku sameehiisina ayay ka degdeg badanta weye marka hadda ilaahay cuquubadiisii waxa loogu magacaabaa layidhi makriyaa layidhi waa lilmuqaabala walmushaakara san lagu sheegay ee ilaahay subxaana watacaala asmaa'iisa kamid mid maaha wixii markaas ayagu ay sameeyaan wax muqaabalkooda oo cadaaba ayaa ilaahay subxaana watacaala uu siinayaa haddana arrintu ayaday saas sawdha ilaahay ina rusulanaa rusushayni malaa'igta xaafadadaa heeday oo acmaalu bani aadam qoraysay ina rusulana amba ina rusulanaa rasushayni yaktubuuna way qorayaanow dhahay alle maa tamkuruuna waxaad hagasanaysiin ina rusulanaa rusushayni yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna waxaad hagasanaysiin dhagarta aad samaynaysaan rusushayni ayaa qoraayo malaa'igtii xaafadadaa heeday oo acmaalu bani aadam loo xil saaray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay way qorayaan weye markaase hadhow maalinta qiyaamo ayagoo diiwaankoodii soo diyaar diyaargaleeyey ayay cindallahi way keenayaan markaasu wuxuu leeyahay haadaa maa ladaya catiidun ou leeyahay kii aniga agtayda ahay oo aan ka qoray addoonkan waa iga kan ou leeyahay markaasaa waxaa weeye qofkii aa la tusinayaa oo kitaabkiisii loo dhiibaya oo la leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka casiiba akhri kitaabkaaga leeyahay kitaab isagaa maanta maa isagaa kugu filan marka hadda saas weeyo malaa'igta ayaa qoraysa asagoo cilmiga ilaahay wax ka maqana aysan jirno alla isaguna uu caalim uu ku yahay markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala ina rusulanaa amba ina rusulnaa rusushayni malaa'igta xafadada heeday yaktubuuna way qorayaanow dha ilaahay maa tamkuruuna waxaad hagaagsanaysiin waxaa kaloo meeshaan la akriyaa maa yamkuruunana waa la akriyaa oo waxaa weeye ya-na waa la akriyaa waxay noqonaysaa markaas ina rusulanaa rusushayni ow dha ilaahay yaktubuuna way qorayaan maa yamkuruuna waxay hagarsanayaan kufaarta makriga iyo dhagarta ay samaynayaan oy ilaahay subxaanau watacaala ay ka gelayaan ilaahay subxaanau watacaala way qorayaa wey waana ku jaasinayaan marka hadda nimankaas wax kastoy sameeyaan waxa weeye ilaahay subxaana wa watacaala asagoo cilmigiisa ku koobay ayaa haddana malaa'igta xafadada ah oo hawsheedu arrintaas ay tahay ayay qoraysaa marka intaas waxaa la tusayaa wax baxso kale inaysan jirin malaa'igtaanu hadda waxaa ma ahan kuwo ilaahay kaalmo uu ka doonayo oo macnaha ilaahay xafiis wax u jooga camaloo kaalmo u samayhaya maahan laakiin waxa meesha laysku tusaalaynayaa waxay tahay camalka markaasi inuusan sina ku baxso karin oo waxa weeye la tusaayo in meel walba cawaanka qofka uu qabanaayo meel walba markaasi laga ogyahay oo cilmiga ilaahayna alla uu ku ixaadeeyey ilan ilahay wuxuu dhahay wa ana allaha qad axaada bikuli shayin cilma ayuu dhah ilaahay wax walba ilaahay subxaana watacaala cilmiga ayuu kusoo koobay haddana malaa'igtan waxa markaasi ayagana inay qoraan loogaga dhigaa la yidhi waa in markaasi bani aadamku aad iyo aad ugu digtoonaado oo iska ilaaliyo amuumurahaas marka waxa weeye sidaas ayaa loo baahan yahay acmaasha in la iska ilaaliyo oo qof walba uu ogaado isagoo cilmiga ilaahay eh, wax walba alla uu og yahay haddana in malaa'igu ay qorayso oo wax markaasi cilmiga alla ka luma aysan jirin marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo labaad oo suuratu yuunus ka mid a ah. ilaahay wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeennii casharkaan ka horeeyey alla wuxuu yidhi wa tacaala nimankii mushrikiinta ahay aqwaashoodii ayaa ilaahay nooga soo warramayay iyo sidii lagu radinaayey alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala markee aan u dhedhensiino dadka aan u dhedhensiino markaas kufaaru maka laga warramaye naxariistowda ilaahay barwaaqo iyo madar iyo ay helaan dhibaata markay taabatay bacdigeeda waxay samaynayaan makri ilaahay aayaadkiisa ay ku samaynayaan oo aayaadkii qur-aanka waa ku jeeshyeesaa waana beenaayaan alla wuxuu u yidhi subxaanau watacaala rasuulkiisa alla ayaa jaasisiintu jaasisintiisu ay degdeg badan tahay oo haddii waxaa weeye xumaan aad samaysaan jaza ilaahay oo laydinku ciqaabo ayaa idinku soo degdegaya malaa'igtayna xafadadaana way qorayaan waxa aad samaynaysaanuo makriga ah meeshaan waxaynu ka gelaynaa markaasi dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa ee waxdaanadiisa daliilo ah alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala huwa allow dheh ilaahay subxaanau watacaala alladii allah weeye yusayirukumow dheh ilaahay idinku socodsiinaaya filbari bariga iyo walbaxri badda huwa allow dheh ilaahay alladii allah weeye yusayirukum idin socodsiinaw ilaahay jumladaanu waxa weeye markaasi waa macrifatu darafaynaa layidhi mar hadday macrifatu darafayn ay tahana waxay faa'iidaynaysaa xasriyaa layidhi oo waxaa laga wadaa wax masiira ma lihidiin meel aad ku socotaan oo waxa weeye badda iyo baxarka aan ahayn weeye haddana ayagoo badda iyo baxarku masiirkiina ay yihiin waxa idinku socodsiinaaya waa alla subxaana wa tacaala marka hadda sidaa horuu shee sheegnay waxay ka mid tahay aayaddaanu ilaahay subxaana wa tacaala aayadihii ka warramayey qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa maadaama suuraddaanu suurad makiya ay tahay u badan taha arrimahaas huwa allow dha ilaahay alladii allah weye yusayirukum idinku socodsiinaayo dana waxaa jirta markaasi yansurukum ah filbari bariga idinku socodsiinaaya iyo walbaxri baddow dha ilaahay maxaa yeele bani aadamku haddii uu socdo oo arladan uu ku socdo waxay noqonaysaa inuu bad ku socdo iyo inuu bari oo ku socdo labadaasay mid tahay socodka markaasi bad lagu soconaayo ama bari lagu soconaayo ina ilaahay subxaana watacaala ayaa samaynaya xataa idaa kuntu markaad ahaatiin ow dha ilaahay lfulki doomankaad ahaatiin oo badaha lagu maraayo oo wajarayna bihim meeshaan iltifaadaa ku jira doomanka ay la dureeraan dadka biriixin dabayl ay kula dureeraan dayibatin oo wanaagsan oo jiracsan oo wa farixuu bihaa ay ku farxeen ow dha ilaahay jaa'athaa waxaa u timid ow dha ilaahay riixun dabayl caasifun oo dhabanaysa wa jaa'ahum waxaa u yimid ow dha ilaahay haddana almowji hirkeedaa u yimiday min kulli makaanin makaan la arka kulligiisa ayuu aga yimiday wadannuu waxay yaqiiniyeen owdha ilaahay annahum ayaga uxiida bihim in la koobaabay ayay yaqiiniyeen markay sidaa yaqiiniyeen dacawullaaha alla ayay baryeen owdha ilaahay mushrikiinti mukhlisiina xaalihin kuwa u khallisaayo low lilaahi ilaahi addiina diinka u ayagoo dhahaaya lawallaahiyo in anjaytanaa allow haddaad naga korisid min haadihi middatan oo ahwaashaa lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ayaan ahaanaynaa alla wuxuu yihi subxaanau watacaala alla waa midka idinku socodsiinaaya bariga iyo baxarkow ilaahay xataa idaa kuntum markaad ahaasiinow dha ilaahay filfulki doomankaad ahaasiin fulkiga jamac iyo mufrad waa lagu idlaaqaa oo wajarayna ay dureeraan bihim ayaga ay la dureeraan aakhidaabkiyaa laga midhaxsaday qur-aanka balaaqadiisay ka mid tahay ay doomankii la socdaan weeye badda ay dhex maraan weeye biriixin owl ilaahay maca riixin dabayl micigeeda oo wanaagsan oo dabayl jilicsan oo aan hubuubo aan ahaynin mid dhabanaysa ahaynin mid fadhidana aan ahaynoo tii markaasi waxaa weeye doomanka u fiicneeda oo wasarixuu ay ku farxeen ow ilaahay bihaa ay ku farxeen ow ilaahay doonta doomankaas amase waxaa weeye dabaysha laga celiyo jaa'adhaa waxaa u timid ow ilaahay riixun riix ayaa u timiday caasifun oo dhabanaysa dabay dhabanaysa u timi weye shadiidatulhubuub weye dhabateedu ay daranta tahay weye oo shay walba baabi inay soo jijibinaysa wa jaa'a waxaa u yimid yimidow ilaahay almowji hirkiyaa u yimiday min kulli makaanin makaan la arkay kulligiisa ayuu yimid oo meel walba hir ayaa kasoo weeraray wadanuhu waxay yaqiiniyeenou dhahay dhanniga meeshaan yaqiin weeye maxaa yeelay indhahooday wax ku hayaan annahum ayaga uxiida bihim in la koobaabay Ah, in la koobaabayo macnaha halaagoodiba markaas uu markaan yiri macnaha danul halaaga weeye halaag bay maleeyeen oo yaqiiniyeen waa liqiyaamil asbaabi bihim weeye asbaabti oo waxa weeye halaagga keenaysa ayaa ku quntay siday markay arrimu taagantowdha ilaahay tacawullaha allah ayay baryeen mushrikiintii oo markaas asnaam caabudi jiray markay arrinta runta ay gaartay oo dhibaatadii halkaa lasoo fariisiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala dacawullaha dacawullaaha allah ayay baryeen mkhlisiina xaali ukhalisaayo lahu lilaahi ilaahi addiina diinka ukhalisaayo diinka meeshaan waxaa laga wadaa ducada weeye meeshay asnaam ay caabudi jireen oy baryi jireen runtii markay arrinti gaartay ilaahay subxaanau watacaala ayay baryaayeen weeye saasay leeyihin ayagoo dhahaya meesha ku jirta taqdiir ahaan wacizatika wa jalaalika lain anjaytana min haadihi lanakuunana min ashaakiriin ayagoo dhahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala alla ayay baryeen ayadoo ayagoo u khallisaayo u baraxsanaaya diinta u khallisaayo maxaa yeele ducadu diintay kamid tahay ilaahay kayrkiis la baryaane oo markaasi waxaa weeye alla la garab dhigaa ma banaana ayagoo dhahaya la lawallaahi in anjaytana allow haddaad naga korisid min haadihi midatan oo ahwaasha lanakuunana waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ah ayaan ahaanaynaa oo muwaxidiinta weye nacmadaadaan kuu shufrinaynaa ilaah waanu ku waxdaynaa shariik kuu samaymayno falamaa goortii ayuu dha ilaahay anjaahum alla uu koriyey idaa waktigaas hum ayaguyow dha ilaahay yabquuna kuwa dalbaayo weeye fil arli arlada la dalbaayo bikayri alxaqi xaq qayrkiisa oo shirki bay samaynayaan maxaa yeele waan ku tegi doonaa waatow dha ilaahay fa idaa rasibuu filfulki llaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrukuun waxa weye markay badaha ay galaan ilaahay subxaana watacaala ayagoo markaas u khalisaaya ducada ayay markaasay ilaahay u khalisaayaan oo markaasi ducada lagu khalisaayaan badaha markay galaan oo dhibaatay ku timaado markii ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay aanu korinane oy bariga soo galaanne markaas shirkigi bay u laabanayaan sii weeye markaasi macnaheedii oo kale alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala falamaa goortii anjaahum alla uu koriyey waladii sidaas eeday oo markaasi baddi iyo qaraqeedii laga koriyey idaa waktigaasou dha ilaahay hum ayagu yabquunaw dha ilaahay idaadaa waxa weye marka lilmufaaja'a weye macnaha faxiina anjaahum faaja'u lfasaad weeye wabaadaruu ilayh ilaahay subxaanau watacaala markii waxa weye uu koriyey ayaguna waxay ku degdegeen fatahaad ayay ku degdegeen weeye markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala idaa waktigaa sum ayagu yabquuna waa kuwa dalbaayow dha ilaahay fi arli carlada bikayri alxaqi xaqaysiis maxaa yeele carlada ilaahay lagu caasiyo dalab oo markaasi bikayri lxaqa weeye marka hadda bikayrlxaqidan inay wakti kaashifa iska noqoto amase markaasi waxaa weeye ay ahaataa la yidhi oo markaasi laga ixtiraasaayo baqyi oo markaasi xaqa waa suurtagal baayey sida markaasi ka istiilaayi muslimiina cala alkufaari muslimiinta oo gaalada qabsado weeye iyo markaasi daarahoodoo la kharaabiyo maalkooda oo la salfiyo sida rasuulkeenna calayhi salatu salaam quraydo uu ku sameeyey taasna waa suurtagal baa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala yaa ayuha naasu dadi habow yaa ayuha annaasu dadi habow innamaa in kaleeta maa ina bagyikum dulmigiinu calaa anfusikum naftiina ayuu ahaaday maxaa yeelay ismiga ka yimaada dulmigaasu nafta ayuu ku dhacayaa ilaahay wuxu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha ayuhannaasu dad yahabow innamaa in kaleeta maa inay bagyukum dulmigiinna aad samaynaysaanoo arlada ilaahay ood ku xadgudbaysaan iyo addoomanka ilahay oo dulminaysaan calaa anfusikum naftiina ayuu ahaaday lianna ismahu calayhaa weeye mataacu alxayaati dunyaa huwa kaasina waxaa weeye mataaculxayaati nolosha mataacdeeda addunyaa oo dhow waxyaalaad ku raaxayd waa baaba'ayaa uma bacdiyeeda ilaynaa xaggayna ayaa marjicukum noqoskiina aada bacda almowt fa nunabbi'ukum deedna waanu idiin warramaynaa bimaa kaysantum ahaateen tacmaluuna kuwa camal faloodh ilaahay alla wuxuu yihi subxaana wa mataacu alxayaati dunya waxaa kaloo la akriyaa mataaca alxayaati dunyaa nasbana waa la akriyaa oo saas la akriyana way jirtaa weye marka hadda haddii la yidhahdo yidhaahdo mataaculxayaati dunyaa la akriyo waxaa lasoo qadarayaa mubtadaa lasoo qadarayaa oo lamiira weeye oo waxaa leey huwa kaas ayaa la leeyahay mataaculxayaati nolosha mataacdeeda weeye addunya oo dhow taas ayaa markaasaa leeyahay haddii hadda marka nasba la akriyane waxaa la leeyahay markaasi tatamatacuuna waad raaxaysanaysiin mataaca alxayaati nolosha mataacyada adduunyaa oo dhow saasaa la akrinayaa oo maxaa laga dhigayaa markaasi in caamil soo qadaro lagu nasbiya imaanaysaa oo la yidhaha tatamatacuna waad raaxaysanaysiin mushrikiinow mataaca alxayaati nolosha raaxadeeda adduunyaa oo dhow oo raaxadiinu adduunyo kale yahay ku agtaa weye waxa akhira tegaaya maaha uma bacdiyeeda ilaynaa annaga xaggayna ayaa marjicukum noqodkiina aada bacda almowt oo annagaa waxa weeye noloshiikiin celinayaa hadda alla meel looga maqan yahay ma jirto laakiin waxaa laga wadaa ha layidhi maalinta qiyaamo cid walba waxay tegeysaa ilaahay maxkamadiisii oo qof walba wixii ou camal falay ayaa lagu jaasinayaa taasaa laga wada laakiin adduunyadaa marka la dooga adduunyadu daaruljasa maaha uma bacdigeeda ilayna xaggayna ayaa marjicukum nuqudkiina ahaaday fanunabbi'ukum dabeedna waan idiin warramaynaa warramidaana waxay noqonaysaa waanu idinku jaasinaynaa bimaakii kuntum lahaateenu dhahay alle tacmaluuna kuu camal fala wey inamaa in kaleeta maahin ayuu dha ilaahay masalulxayaati nolosha masalkeeda addunyaa oo dhow kamaa in biyo waa la ayuu dha ilaahay ma aasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinay min asamaa'i samada hadda ilaahay subxaanahu wa watacaala adduunyada qiimo daradeeda markuu ka soo warramay meeshatan aayadatan waa noo miisaalinayaa waxa adduunya ay tahay weye oo waxaa alla caddaynayaa sha'nu dunyaa weye adduunyada sha'nigeeda haddana muddada adduunyadu muddo gaaban inay tahay ayaa ilaahay ka warramayaa macnaha waxa weeye sifadeeda ayaa ilaahay uu leeyahay sifada adduunya iska leedahay sida waxaa weeye u baaba'ayso iyo sida waxaa weeye haddana adinkuna waxaa weeye adigu kasoomaysiin waa sidaas markaasuu dhahay alle inamaa in kaleeta mahayne masalulxayaati nolosha sifadeedow dhah ilaahay addunyaa oo dhow oo liidata amase addunyaa oo dhow ama liidata kamaa in biyo waa la suayudha ilahay madar weeye macaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow dha ilaahay min asamaa'i samada aanu ka soo dejinay fakhtalada dibeedna uu dheehmay bihi bisaabilmaa'i maa'i sababkiisa nabaatul ardi arladii nabaadkeeda uu dheehmay oo waxa weeye nabaadka oo isdhex galay nabaadkii iyo arladii isdhex galeen fakhtalada dibeedna uu dheehmay bihi bisaabilmaa'i maa'i sababkiisa nabaatul ardi arladii nabaadkeeda washtabaka bacdu bibacdin weeye barkiisna barka kale markaas oo isdhex galay nabaadkaasoo mimaa kii ka mida ya'kulu naasu dadku ay cunaayaan iyo wal ancaamu nimcoolaydu maxaa nabaadki qaybo ayuu noqonayaa arlada markuu ka soo baxo wax waxaa weeye xoolaha caadiga ah xayawaanka ay cunayaan wax dadku ou cunaayo waxaan la cunaynoo markaasi ee maaragtay adawaatu sumuum ah nabaadkaasoo mimaa kii kamidau dhahay alla markaas ya'kulu naasu dadku ay cunaayaan waxaa kamida maaragtay burki iyo shaciirki iyo kayrkoodaa kamida iyo walancaamihim coolaydii cawskii waxay cunaan xooluhu xataa idaa waktigii akhadat ilardu arlada ay qaadatowdha ilaahay dukhrufaha wanaagyaalkeeda oo wasayanad ay ziinowday wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ah, arladii ahlkeedii annahum ayagu qaadiruuna kuwa kale inay yihiin calayhaa arlada iyo waxa ku yaalla oo simaarteedii ay makansadeen ataaha oo u yimiday amrunaa amarkayna u yimiday oo qallaheenna uu ku dhacayo cadaabkeenni leylan habeen oo masa nahaaran maalin fajacalnaaha dabeedna aanu ka yeelnay hasii dambe la jafay oo kayeentood kaan lam taqna xaal ayla soo tahay iyadoon shala ayoon ahaanin bilamsi shalay aanan ahaanin ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala xataa idaa waktigii akhadat ilardu arrada ay qaadatay dukrufaha wanaagyaalkeedown ilaahay oo nabad markaasina kasoo baxay ay wada cagaarayso wazayanad ay ziinoya ziinaduna waxa weye waa ubaxa la yidhi awskii oo cagaara uu soo baxay ubax uu bixiyey wadanna ay maleeyeen ahluhaa arladii ahalkeedii amase adduunyadii ahalkeedii annahum ayagu qaadiruuna kuwa kale inay yihin korkeeda mutamakinuuna min taxsiili timaariha weeye ay la tahay inay makansadeen timaartii inay xasiliyaanoo isleeyihiin markaan beerihi waa idiin baxeen badanka ka goobta isleeyihiin ataaha uu yimid ow dha ilaahi subxaana watacaala camruna amarkaynu yimid qadahaynu iyo cadaabkeenu beer ayadoo markaasi idoo baxdayoo sabuuladii markaasi ay bixiyeen badankii ka soo dhashay oo markaasi indhaha lagu haayo laisleeyahay markaasi ninkii beerta iska ahay waa kuu baxday alla ile waad goosane uu isleeyahay ilaahay cadaab uu kusoo soo saasoo kala dhigaya adduunyadu saas weeye maxaa yeele markii diinadeeda iyo waxaa la yidho saasa ayaa qofka markaasi hawo badan ina qaado ayaa nab laga soo leeyahay oo laga xirayaa oo laga xabisaya markaasa aqle loo wadaya markaasuu dhahay ilaahay ataaha oo u yimiday amrunaa amarkayni leylan habeen u yimiday huwa mase nahaarin maalin u yimida maxaa yeele cadaabka ilaahay amba habeenuu dhacaya amba maalin ayuu dhacayaa fajacalnaahaa dabeedna aanu ka yeelnow dha ilaahay zarcigeediiow dha ilaahay xasiidan bal la jafay oo kale kalmaxsuudi bilmanaasili weye bal oo markaasi lagu jafo lagu gooyey midida lagu gooyo weeye kaan lam takna antaan mukafafatu min asaqiirati isimkeedu waa maxduuf weeye kaa lam taqna kaannahaa xaal ay la soo tahay weeye lam taqna ayadoon ahaanin macnaa lam takun weeye ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala bilamsi shalay waxaan shala jirnoo kalena adduunya saas waay maxaa yeele ayadoo saasa ah, markii layska qabto oo qafle ay timaado o layska qabto oo wixii layska qaado naftii layska qaado waxay ka dhignaanaysaa shalba waxaan jirin weye ilahi wuxuu yihi kadaalika sidaasoo kale kadaalika sidaasoo kale w dhahay alle nufassilu alaayaati aayadaha waanu caddaynaynaa liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa qoomkaasoo yatafakkaruuna fi dikri awl ilaahi kadaalika sidaa kamaa fasalnaa fii darbi lmasali weeye masalkaas aanu soo yeelnay saanu caddaynowl ilaahay nufassilu alaayaati nubayinu alaayaati aayadaha waanu caddaynaynaa liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa haw dhahay alle qoomkaasoo yatafakkaruuna ku fikiraayo weye hadda dadkaasaa lagu khaas yeelay marka waxaa laga wadaa falaysa hada almasal masalkaanu ma ahan mid ku kooban shaksi duuna shaksi ayo shaksi gaara kuma kooban waa cibro weeye liman kaana lahu qof kastoo basiiro leh oo tadaburaa weye insaanka marka waxaa ku habboonaa in maaragtay qur'aanka markaasi khidaabkiisa ou ka dhigo naftiisa in lagula khidaabayo oo qur-aanka sidiisa waxaa la rabaa marku khidaab markaasi uu ku jeysan yahay inaad ka dhigto adoo adiga naftaada lagula khidaabayo wey oo aad ta'amusaa ood ka fikirtaa weeye si waxaa weeye awaamirtiisa aad u fartoonto waxa qur-aanku uu reebaya inaad ugaga harto ee qur-aanka haddaad tidhaahid dadkaasaa loola jeeday iyo umadihii hore u ku soo degay adigana xaal marka ku yaal meesha markaasuu dha ilaahay liqoomin yatafakaruuna ayuu dha ilaahay haddana alla wuxuu yidhi wallaahu allow dha ilaahay yadcuu waa ugu yeerayaa dadka ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeda ayuu yeerayaa ilaahay subxaana watacaala markii uu sheegay sifatu dunya adduunyada sifadeeda dadkana uu ku tarqiibiyey adduunyada dhexdeeda inay ku zuhdiyaan oo markaasi haddana ilaahay subxaana wa tacaala ou ka ou amray dadka inay ka fogaadaan sakhaarifu dunyaa adduunyada quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda weeye wuu alla addoomankiisa ku tarqiibiyey aakhira weeye iyo nimcadeeda weeye markii alla uu sheegay subxaana wa tacaala in markaasi cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo kibriyadiisa oo ugu yeerayo dadka daarusalaam oo markaasi jannadii ah weeye salaamna waxaa la yidhaha waa salaamta laftirkeedu waa ism min asmaa illaahi tacaala weeye macnaha waxaa laga wada la yidhi ah, ilaahay subxaanau watacaala waa midka ka naqaadis dhammaanteeda ka nadhaan weeye oo ku sifoobay sifatulkamaal dhammaanteeda weeye daarta ayaa waxaa loo ilaafiyey salaamkaa layidhi maxaa yeele liannahaa saalimatu min alaasaad ahli walkad ka daraada weye maxaa yeel waxay ka nabad gashan tahay daarulaakhira markii la yihaahdo aafooyin iyo markaas waxyaaba calow ah weeye sida macna salaam macnaha ay taha asaalim min kulli naqsin ay u tahay midka ka nabadgala nuqsaan dhammaanteeda culamada qaar waxay yidhahdeen salaam waxaa asalaama min alaafaad aa loola jeedaa aafooyinka oo laba laga nabad galo iyo naqaa'ista ayaa loola jeedaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wallaahu alla yadcuu waa uu yeerayaa ummadiisa ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeda ayuu u yeeraya oo jannadii ah weeye yeeriddaanna waxa weeye rumayn alla subxaanau watacaala ay rumeeyaan weeye wayahdii alla waa ku hanuuninayaa man yashaau qofka uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toorsan wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toorsan kaasoo diinta islaamka qofkii ilaahay hidaayadiisa uu doonaayo dariiqu mustaqiimkao islaamkaasa ilay korinaya islaamka ayuu ku camal falaya marka liladiina udha ilaahay kuw waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo iimaanka wanaagga ku sameeyey alxusnaa tii wanaagga badneeday oo jannadi ah iyo wa ziyaadatun ziyaada u dhahay alle subxaana watacaala ziyaadaduna waxaa la sheegay ilaahay subxaana watacaala wejigiisa oo la fiiriyo sida maaragtay xadiiska saxiix muslim ku sugan oon sheegi doono ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala liladiina ku waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo iimaanka la yimidi alxusnaa kii wanaagga badneed oo jannada ah maxaa yeele qofku mar haddii waxa weeye wanaag uu la yimiday oo ixsaan uu la yimiday ilaahay waa naxariis badan subxaana watacaala oo waxa uu ku jaasinayaa janna janno ayuu ku jaasinayaa waxaa u sugnaatay dha ilaahay alxusnaa kii wanaagga badneed oo jannadi ah iyo wa ziyaadatun ziyaada u dha ilaahay iyo ziyaada weeye siyadan waxaa la yidhi saan horuu soo sheegnay ilaahay nadradiisa waayo nadrada ah, ilaahay subxaana watacaala ayay noqonaysaa weye jamhuur saxaaba wa taabiciin sidaasay qabaan saxaabada jamhuurtooda iyo taabiciintu sidaas ayay qabaanaa layidhi culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa ziyaadadatan rilo ilaahay subxaana watacaala ridaaullaahi alakbar weeye qaar waxay yidhahdeen xasanaadkoo laysu laalaabo weeye qaar ziyaado oo maaragtay ah waxa weeyaan oo markaasi ah qowlo dheeraada oo luul ah ayaa markaas loola jeedahaa layidhi oo markaasi iskale afar albaab weeye laakiin sida hore ayaa markaas waa sii fiican weeye maxaa yele ilaahay oo la siiyey subxaana wa tacaala waxaa ka laasimaya intaa hadda lasoo sheegaayo isku khilaafaayo waxaa marka ku tusinaya yidhi waxaa soo arooray ahlu markay jannada galaan in ilaahay saasuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa markaasi soo arooray xadiis alla wuxuu leeyahay turiiduuna shayan udiidukum shay ma doonaysin waxaa hadda haysatiin aan idinkuu ziyaadiyo markaasay waxay leeyihiin alam tubayil wujuuhana alam tudkhilnaa jannata wa tunjiinaa min annaari ah. ilaahayow ay leeyihiin sow jannadaadiinama gelin cadaabka townagama korin xaa noo dhiman wejigayna sooma caddaynin markaasaa nabigeen wuxuu dhahay calayhi salaatsalaam fayashifu lxijaaba weye ilaahay waxuu iska qaadaya xijaabki oo markaas ayaga iyo maaragtay udhexeeyey dhexeeyey hadda ilaahay subxaana watacaala diinidaan ku arki mayno qiyaama waa lagu arkayaa laakiin marka ilahay xijaabka iska qaado ayaa la arkayaa weye marka nabigu waxau dhahay famaa yucdawna shayan axabu ilayhim min annadari ilaa rabbihim weye tabaaraka watacaala lama siiyo dadkaas marka shay ay ka jecel yihiin firo ilaahay subxaana watacaala ay firiyaan jawaab ah, kala waxaa jeeda ku eeda wuxuu akriyey uma talaa wuxuu akriyey nabigu alayhi salaatusalaam xadiiskaa marka uu sheegay liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada aayaddaas ayuu akhriyaalayihi marka hadda waxaa la leeyahay dadku waxa weeye dhammaantood annanaasa fi ljannati jamiican fi ljannati dadka waxaa weye dhammaantood jannada yanduruuna ilayhi subxaanahu watacaala ilahay waa fiirinayaan fii mili yowmi ljumucati jumcada yoonkeeda masarkiisay fiirinayaan oo markii asbuuci maaratay addunyada jumcada markii la joogito oo kale ayaa la arkaya arkayaa halayidhi waxay kalay arkaayaan ayd maalinta ciidda oo kalentooday arkaayaan ah, isla sanadka marka halkii sanada mar un weye marka hadda waxaa la yidhi waa ru'yada oo caamada halayidhi ah taas markii lasoo qaado oo ahluljanna oo dhan ay helayaan weye laakiin dadka khawaasta ah dadku waa kala maraatib weyn yahaye oo khawaasta ah oo ahlujannada ah waxaa la yidhi ayaga laftirkooda haddana kusii kala tagsan maraatibta weeye waxaa kamid mid a ah dadkaasaa yidhi ilaahay qof arkaayo subax kasta iyo galab kastaa layidhi waxaa kamid ahaa la yidhi qof ilaahay arkaayo awqaaddii salaada shanta ahayd shanta waqtiba arkaayo waxaa kamid mid la yidhi qof aan maaragtay laga xijaabin ru'yada ilaahay ilmiga isaga darfata in laga xijaabin maxaa yale waxaa la sheegaa layidhi ilaahay subxaana watacaala wuxuu iska leeyahay xadiisaa ahay ina lilaahi rijaalan low xujibo can ru'yati dhafata caynin latamanawu lkhuruuja min aljanati ah, alla wuxuu iska leeyahay subxaana watacaala rag oo waxaa weeye haddii laga xijaabi lahay aragtida ilaahay jannada markay ku jiraan wey cilmi cisigeeda jannada inay ka baxaan markaas i tamani lahay oon janna badan ka lahayn wey maxaa yaele rooyada ilaahay wax ka weyn ma jiraan ayadaana aad iyo aad maaragtay ah ayaa muhiim ah wey ziyaadadu marka saas weye waa waxay camal faleen wax ka ziyaadaha walaa yarhaqu ma daboolaayow dha ilaahay wujuuhahum wejiyaalkooda qatarun madow dabooli maayo walaa dillatun dulina daboolaa kaaba ku dhici mayso waayo rab uma daboolaayo wujuuhum wejiyaashoodow dha ilaahay qatarun waa dabooli maayo walaa dilatun dulina dabooli maayo oo dulli wax u geysa maayo wey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabuljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaa dh ilaahay mar haddii waxaa weeye amuurahaas ay husuusi foogeen oo ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay maalkooda qiyaamo alla wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabuljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waarar weeye iyo waladiina kuwa kasabuu kasbada asayi'aati xumaayaalka ay ku cadfan tahay axsanuudaas weeye liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay alxusnaa tii wanaagga badneed waaladiina kuwia waxaa u sugnaaday kastabu sayi'aati xumaanyaalka kasbado shirkiga sameeye jazaa'u sayi'atin sayi'a abaalkeeda oo bimislihaa masalkeeda ah waaladiina kuwa kastabu sayi'aati xumaanyaalka kasbaday oo shirkiga macaasida sameeyene waxaa u sugnaadaa ku jirta jazaa'u sayi'atin sayi'a masalkeeda oo bimislihaa masalkeeda ujaasa sayi'adiida la badi maayo weeye walaa yarhaquhu ma dabooraysow dha ilaahay dila sundulli ou ilaahay walaa yaraqu ma daboolaayo dila sunduli oo kaaba ku dhici mayso maa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay haddane min caasimin mid dhowra uma sugnaanin maa lahum uma sugnaanin min caasimin mintaaba iska fira weeye mid dhowra oo cadaabka ilaahay ka ilaalina uma sugnaanin ka'anamaa waaba ayadoo uqshiyadow dha ilaahay la libisiyey wujuuhahum mujiyaashooda qidhacan gaballo oo mina leyli habeenka kamida mudiman oo mugdiya ka'anamaa waaba ayadoo uqshiyad lagu daboolay wujuuha mujiyaashoodow ilaahay qidhacan gabalo oo mina leyli habeen kumida mudliman xaawiya si mugdiya ulaa'ika kuwaasuw dha ilahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weeye ulaa'ika kuwaasu asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weeye casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu